alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed qaala almusannifu raximah allah fa ama tafsiiru alqur'aani bimujaradi alra'yi fa xaraamun qur'aanka in lagu fasiro miyaa bimujaradi ara'yi ra'yiga keliya lagu fasiro fa xaraamun waa mid xaaraan aan bannaanayn qaala xaddasanaa mu'ammal waxaa odhanaya hadalkan xoogaa saktaa ku jira imaam axmed baa odhanaya xadiidkuna waxaa ku sugaya musnadka min riwaayati mu'ammal qaala alimaamu axmedu xaddasanaa mu'ammalun imaam axmed waxa uu yidhi raximah ullah waxaa noo warramay mu'ammal waa mu'ammal ibnu ismaaciil waana daciif qaala xaddasanaa sufyaanu waxa uu yidhi sufyaan astawri baa noo warramay qaala xaddasanaa cabdulaclaa sufyaanna waxa u yidhi cabdulaclaa baa noo warramay sanadka dambena waa inoogu jiraa cabdulaclahaas waana daciif can saciid ibni jubayrin waxa uu ka warinayaa saciid ibni jubayr can ibni cabbaasin cabdullahi ibni cabbaas buu ka sii warinayaa saciid qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ihi man qaala fi lqur'aani bigayri cilmin ka ka yidhaahda qur'aanka bigayri cilmin aqoon darro wax kaga sheega tafsiirka uu qur'aanka fasiraayo falyatabawa' maqcadahu ha diyaarsado meesha uu fadhiisanayo xaaluu maqcadkaasi yahay kaa'ina min annaari mid naarta ka mid a ah. xadiiska tirmidina waa soo saaray imaam axmedna waa soo saaray imaam axmed riwaayaad kala duwan ayuu sufyaan kaga warinayaa marka dariiqa mu'ammal laftiisa waa kaga warinaya shuraaxda qaarkood ma caddayn dariiqan mu'ammal cidda soo saarta ama intaan shuraaxda arkayba mid caddeeye kuma arag qaarkood waxay u nisbeeyeen imaam axmed iyo tirmidi laakiin waxaweye meelahay u nisbaynayaa riwaayada mu'amal kuma taalle riwaayo kale ayaa ku taalla laakiin riwaayada mu'amal lagaga soo warinayaa waxay musnadka kaga dhacdaa mujalladka koowaad laba boqol iyo sagaal iyo lixdan raqamka xadiidkana tabcada muraqamada ah waa laba kun iyo afar boqol iyo sagaal iyo labaatan calaa kulli xaal sufyaan waxaa lagaga wariyaa turuq kala duwan laakiin aafada xadiiska haysataa waa cabdulacla qaala alimaamu axmedu xaddasanaa wakiic dariiqan labaad laftiisa cidda xaddasanaa odhanaysaa waa imaam axmed xaddasanaa wakiicun wakiic baa noo warramay buri wakiic bnu jaraax qaala xaddasanaa sufyaanu can cabdilaclaa alsaclabiyi can saciid bni jubayrin can ibni cabbaasin qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam man qaala fi lqur'aani bigayri cilmin falyatabawa maqcadahu min annaar man qaala ku kastoo ka yidhaahdaa fi lqur'aani qur'aanka tafsiirkiisa ka yidhaahda bikayri cilmin aqoon darro iyo jahli wax kaga sheega falyatabawa' ha diyaarsado maqcadahu meesha uu fadhiisanayo min annaari xaal maqcadkaasi uu yahay kaa'ina min annaari mid naarta ka mid a marka xadiidka tirmidi waa saxiixiyey duruqyada qaarkood taxsiinna waa laga soo naqliyey nusakha tirmidiga qaarkoodna tasxiix baa ku sugan oo xasanun saxiix inuu yidhi aanu xasan keliya ku gaaftoomin laakiin sida saxiixa xadiisku waa inuu daciif yahay saas aawadee sheekhu albani xadiiska waa daciifiyey waxaa lagu daciifiyeyna waa cabdulaclaa ayaa lagu daciifiyey wa bihi sanadka ibnu taymiya waxaa ku sugnaa ila tirmidiyi tirmidi lagu gaadhaayo qaala inuu yidhi tirmidi xaddaanaa cabdu bnu xumayd waxaa noo warramay buu yidhi cabdu bnu xumayd qaala xaddaanii xabbaanu bnu hilaal xabaan waa bikasri ilxaa qala xadasanaa suhaylun akhuu xasmin alqutaciyu suhayl ibn abi xasmi oo xasmi la walaal ah ayaa noo warramay buui qaala xadasanaa abu cimraana aljawniyu can jundabin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam man qaala fi lqur'aani bira'yihi fa asaaba faqad akhta'a man qaala ku kastoo yidhaahda fi lqur'aani qur'aanka ka yidhaahda bira'yihi ra'yigiisa wax kaga sheegiyo sida isaga la tahay fa asaaba oo dabeedna asiiba oo sidii saxdaa ku beegma faqad akhta'a waa gifay oo dariiqii cilmiga lagula iman jiray ama wax lagu sheegi jiray kuma sheegin marka xataa hadday ugu beeganto cilmi darrada uu ku hadlay buu ku dambaabaya dariiqan laftiisuna waxa weeye waa daciif qaala tirmidiyu haada xadiisun hariib kani waa xadiis hariib ah culammaduna waxay yidhaahdeen sida sheekhulalbaani baa u tilmaamay hadduu tirmidi yidhaahdo qariibun aan waxba raacin wuxuu u jeedaa waa daciif taasna mumaarasada lagu ogaaday waa ilaa istilaaxaan qariibnimadu ma keensanayso yacni markaa daciifnimo keensan mayso laakiin waa istilaax u gaara oo loo xafidaayo waqad takallama bacdu ahli lxadiisi waa ka hadleen buu yidhi tirmidi ahluxadiiska qaarkood ama muxadisiinta qaarkood fii suhayl ibni abi xasmin ninka sanadka ku jira suhayl ibni abi xasmi la yidhaahdo waa suhayl akhu xasmin ku ina yidhi ninkaasay ka hadleen culammada muxadisiinta qaarkood wa haakadaa ruwiya sidaasoo kale laga soo wariyey can bacdi ahli lcilmi ahlucilmiga qaarkood baa hadalka hadal la mida laga soo wariyey min asxaabi annabiy sala allahu aleyh wasalam ahlucilmigaasoo saxaabadii nebiga sala allahu alay wasalam ka mid a iyo wa hayrihim hayrkoodba ka mid a nuskhadan haya waxay qoraysaa wahaakadaa rawaa bacdu ahli lcilmi can asxaabi nabiy sala allahu alay wasalam calaa haadana waxay noqonaysaa saasoo kale ayay ka soo wariyeen culammada qaarkood saxaabadii nebiga sala allahu alay waslam wahayrihi laakiin hadalka la soo rarayo waxa uu ku sugan yahay jaamica tirmidi buu ku sugan yahay sida uu tirmidi ugu sugan yahayna waa sida horeynu akhrinay wahaakada ruwiya can bacdi ahli lcilmi min asxaabi nnabiyi sala allahu alay wasalam wahayrihim annahum shaddaduu inay adkeeyeen culamada saxaabada iyo culamo kaleba oo taabiciinta iyo ahi fii an yufasara alqur'aanu bigayri cilmin in qur'aanka lagu fasiro cilmi la'aan wa ama aladii kimiya ruwiya la soo wariyey can mujaahidin mujaahid laga soo wariyey wa qataadata qataada laga soo wariyey wagayrihima iyo kayrkood laga soo wariyey oo min ahli ilcilmi culammada ka mida annahum fasaruu lqur'aana inay qur'aanka fasireen falaysa dannu bihim ayuu tirmidi yidhi ma aha malaha iyaga laga malaysanayaa falaysa dannu bihim annahum qaaluu fi lqur'aani inay qur'aanka ka yidhaahdeen aw fasaruuhu ama qur'aanka ay ku fasireen bigayri cilmin aqoon la'aan inay ku fasireen aw min qibali anfusihim ama xagga nafahooda inay ka fasireen iyagoo aan wax markaa naqliya iyo waxba u haynin inay iskaga dhiiradeen looma malaynaayo waqad ruwiya canhum waxaa laga soo wariyey buu tirmidi yidhi xaggooda maa yadullu wax ku tusinaya calaa maa qulnaa sidaynu sheegnay wax ku tusinaya annahum lam yaquluu min qibali anfusihim bigayri cilmin inaynay ka odhan xagga nafahooda uun aqoon la'aan inay kaga hadlin qur'aanka qur'aanka tafsiirkiisa aqoon la'aan inaynay kaga hadlin ee waxay naqli iyo riwaayo iyo u hayaan inay tahay ayaa laga soo wariyey hadallo saa tilmaamay naqliga hadalka tirmidi intaasuu ku egiyey inta ka dambaysa waxa iska leh waa ibnu taymiya hadalkiisii wey qaala ibnu taymiyata raximah ullah faman qaala fi lqur'aani bira'yihi faqad takallafa maa laa cilma lahu bihi faman qaala ku kastoo yidhaahda fi lqur'aani qur'aanka kaga hadla bira'yihi ra'yigiisa kaga hadliya si isaga la tahay faqad takallafa wuxuu isku kallifay maa laa cilma lahu bihi waxaan cilmi ugu sugnayn buu isku kellifay wa salaka hayra maa umira bihi wuxuuna qaaday waddadii la amray waddo aan ahaynna waa qaaday oo waa raacay falow annahu asaaba almacnaa hadduu macnaha asiibi lahaa oo ku beegmi lahaa sida saxda ah fii nafsi alamri siday xaqiiqadu tahay macnaha saxda hadduu asiibi lahaa oo ku beegmi lahaa la kaana qad akhta'a wuxuu noqon lahaa mid gefay liannahu lam ya'ti alamra min baabih sababtuna waxay tahay amarka ama arrinka kagama iman albaabkiisii kagama iman dariiqii uu cilmigu lahaa dariiqii ma raacin kaman xakama bayna annaasi can jahlin wuxuu ka dhigan yahay sidii waxa weeye mid dadka kala xukumay oo aqoon darro ku kala xukumay ama hadal jahli ka soo fulay ku kala xukumay fa huwa fi nnaari wa in waafaqa xukmuhu asawaaba fii nafsi alamri kaa dadka jahliga iyo aqoon darrada ku xukumayna naarta ayuu gelayaa oo arrinkaasi naartu u saabaya wa in waafaqa xukmuhu sawaaba haba ahaado xukunkiisu mid ugu beegmay sida saxane sawaabkaa fii nafsi alamri siday xaqiiqadu tahay laakiin yakuunu akhafa jurman ha yeeshe wuxuu noqonayaa mid ka sahlan xagga dembiga miman akhta'a ka gefay oo intuu aqoon darro ku hadlay weliba wuxuu ku hadlayna xaqa waafiqi waayeen kaa waa ka sahlan yahay oo dembigiisu kaa waa ka yar yahay laakiin laftiisu dembi buu ku jiraa wallahu aclamu rabbi ayaa u aqoon badan yacni sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa markuu soo arooriyey axaadiistaas waxaana dhici karta qowlka culammada quweynaysa inuu markaa u ilanayey ayuu wuxuu tilmaamay muqhtadaha xadiiskaasi sheegaya siday culammadu u tilmaameen marka xadiidkani hadduu dee daciif noqdayba ah mas'aladu inayna daliil lahayn maaha oo ruuxu cilmi darro inuu kaga hadlo qur'aanka yacni mid u bannaan maaha isagaan aqoon u lahayn oo tafsiirkii iyo qawaaciddii wax lagu fasiri lahaa iyo aqoontii wax lagu fasiri lahaa iyo adawaadkii aan haysanin inuu ra'yigiisa iskaga fasiro waa mid ku dambaabaya waxaanay culammadu u deliishadeen aayaadka tilmaamaya inaan aqoon darro ama cilmi la'aan inaan ilaahay waxba lagaga sheegin saas aawadeed culamadu waxay u deliishadaan aayaadka baabkaa ka hadlaya qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wmaa batana walitma walbagya bigayri alxaqi waan tushrikuu billahi maa lam yunazil bihi sulطaana wa an taquluu cala allahi ma laa taclamuun ibnu cuthaymiin waa u deliishaday culammaduna qadiiman waa u deliishan jireen ibnu jariir atabari muqadimada tafsiirkiisa waa u deliishanaya markuu soo arooriyo axaadiistan waxa uu taqriirinayaa hadal kaas ibnu taymiya tilmaamaya la mid a ayuu ibnu jariir atabari muqadimada tafsiirkiisa ku sheegayay dabeedna wuxuu u deliishanayaa aayaddaas wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun waayo allah in laga sheego cilmi la'aan wax lagaga sheego waa mid aan bannaanayn oo muxaramaadka ka mid ah waxaa kaloo ilaahay yidhi walaa taqafu maa laysa laka bihi cilm aan raacin waxaan cilmi kugu sugnayn waxaa kaloo ilaahay yidhi walaa taquluu lima tasifu alsinatkum alkadiba hada xalaalun wa hada xaraamun litaftaruu cala allahi alkadib marka aqoon darro haddii wax lagaga sheego sharciga iftira inuu ka dhalanaayo ayaa laynoo tilmaamay waajibka qofka aan cilmiga lahayna waxaa ku waajiba in culammada wax weydiiyo fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ahlu dikriga weydiiya haddaydan garanayn in ayagu fatwoodaan ma laha in tafsiirka nusuusta ka hadlaanna ma laha waayo waa tawqiic can illaah wuxuu kaloo nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam hallaa sa'aluu idaa lam yaclamuu inama shifaau lciyi su'aalu wuxuu sheikhu inoo tilmaamay ruuxaasi wuxuu shabahayaa cilmi la'aanta kaga hadlaya qur'aanka oo doonaya aqoon darro inuu ku fasiro sida xaakimkii doonaayay aqoon darro inuu dadka ku kala xukumo hadduu xataa xukunkiisu sida saxda ah ku beegmo wuxuu noqonayaa mid dembaabay ana kii uu ku soo arooray xadiiskii burayda uu nabigu yihi sala allahu alay wasalam alqudaatu halaasa qaadiyaani fi nnaari waaxidun fi ljanna qudaadda wax xukuntaa waa saddex laba naartay gelayaan laba nooc midna jannadu gelaya rajulun carafa alxaqa faqadaa bihi fahuwa fi ljanna nin xaqa gartay oo xaqii wax ku xukumay isagu jannadu gelaya warajulun carafa alxaqa falam yaqdi bihi wajaara fi lxukmi fahada fi nnaar nin xaqii garanayay oo xaqii khilaafay oo aan xaqii waxba ku xukumin oo dulmi sameeyey kaasina naartu gelaya warajulun lam yacrif alxaqa waqadaa linnaasi calaa jahlin fahuwa fi nnaar nimaan xaqii garan oo haddana wax kala xukumay oo jahl iyo aqoon darro wax ku kala xukumay isaguna naartu gelayaa buuli xadiiskaasina waxa waye sunanka qaarkood ayaa soo wariyaya xaakim waana saxiix riwaayo xaakim uu mustadragiisa ku soo wariyey waxaa lagu yidhi yaa rasuul allahi maa dembu aladii yajhal kanaan xaqa garanaynin dembigiisu muxuu yahay qaala an laa yakuuna qaadiyan xataa yaclam dembigiisu waxa weeyaan waxay ahayd inaanu dadka kale xukumin mar haddaanu garanayn marka isagaan garanaynin xukunku isku dayey taas yadaabaa dembi ah imaamu dahabi waxa uu yidhi sanaduhu qawiyun sanadka riwaayadaasi waa qawi waa xoog bay leedahay marka lama kala farqin kaa jahliga ku xukumay in xukunkiisu uu ku beegmo sida sawaabkee saxdaa iyo inaanu ku beegmin inaan farqi kale lahayn bay ku tusinaysa macnaha xadiiskaasi sheegayo shaacir baa qaato gabay ka dhigay awamaa samicta bianna hulsayhim hadaa fi nnaari fi daka azamaan alkhaali wa zamaanunaa haadaa farabbuka caalimun hal fiihi daka sulsu am huwa khaali miyaanaad maqlin qudaaddu ka hadlayaa saddex meelood oo laba meelood ahaan inay naarta gelayaan miyaanaad maqal oo berri ay naarta ku sugnaanayaan waxay saddexdaa qaybood u qaybsanaayeen oo sulusayn laynoo sheegay inay naarta gelayaan zamankii tegey wa zamaanunaa haadaa wakhtigeenna kan ana farabbuka caalimun ilaahay baa og hal fiihi daka huluthu ama huwa khaali huludka la yidhi yacni iyagu jannaday gelayaan ee xaqii garanaaya xaqii wax ku xukumaya miyuu wakhtigan ku sugan yahay mise kuma sugnana taa ilaah baa og buuri macnaa waxaa dhici karta buu leeyahy zamankii hore haddii hulus dhana ay ahaayeen waxaabaa dhici karta inay naadir noqdaan buu leeyahy casrigan almuhim macnaha waxa weeye haddii xadiisku daciif noqdo ma aha markaysagaa inay tahay masaladu inay masalo daliil weyday tahay maaha sheekhu wuxuu idhi raximahullah wahaakadaa sama allahu tacaala alqadafata kaadibiin saasoo kale ilaahay wuxuu ku magacaabay kuwii qadafada ahaa ee zinada markaa cid ku ganay dhowrsoon beenawaasiye inay yihiin buu ilaahay ku sheegay oo ku magacaabay faqaala faid lam yaatuu bishuhadaa'i fa ulaa'ika cinda allahi hum alkaadibuun hadday markhaatiyadii keeni waayaan caddaynayay inay sinadaasi jirto ilaahay agtiisa bimacnaa sharcigiisa iyo diinkiisa waxay ku yihiin qaar beenawaasi ah faalqaadifu kaadibun kaa zinada cid ku ganay dhowrsoon ku ganay waa mid beenawaasa walow kaana qad qadafa man zanaa fii nafsi alamri walow haba ku gano zinada mid waxa weeye sinaystay haba ku gano siday xaqiiqadu tahaye sharciga kaadib buu xisaaban yahay oo markaysagaa ku xukuman yahay inuu beenawaas yahay liannahu akhbara bima laa yaxilu lahu likhbaaru bih waayo wuxuu ku waramay waxaynay bannaanay in lagu warramo wa takallafa maa laa cilma lahu bihi waxaanu isku kellifay waxaan cilmi ugu sugnayn wallahu aclam xataa hadduu xaqiiqatan u arkay zinadaasi inay dhab tahay mar haddaanu nisaabkii markhaatiyadoo dhammaystiran aanu haysanin inuu sheegaa uma bannaanayn ilaa haddii kale isaga xaddulqadfi laga jaraya isagaa sharcigii kaadib ku noqonaya famaa kullu maa yuclamu yuqaal walaa kullu maa yujhalu yunkar waxaa la yidhahdaa wax kastoo la og yahay lama sheego wax kastaan la garanayna lama dafiro wax kastaan la garanayna lama dafiro wax kastoo la og yahayna lama sheego waxay taasi xasuusinaysaa mid jaahila ah wuxuu yidhi qaybka waa ognahay markaase laysadu ogtahay markaasu anigiiyo sawjadayda ayaa waxaanu idhaahnaa midna wuxuu yidhaahdaa saasaa dhacaysa midna wuxuu yidhahdaa dhici mayso labadeeda mid bay markaas siduu sheegay noqotaa baatil wey waxaas qaybna ma oga ruux hadduu qaybka sheegtana oo yidhahdo cilmulghaybkaan ogahayna waa gaal muwaafaqada ay ugu beeganto kama dhalanayso aqoon inuu ku yidhi umana bannaana inuu saa yidhahdaa wlihada taxaraja jamacat min asalafi can tafsiiri maa laa yaxilu lahum bihi saas aawadeed ayay dhibsadeen oo ka gaabsadeen iyagoo dembi ka baqaya xaraj ka baqaya taxaraja waa maxay yacni khaafa alxaraja jamaacatun koox min asalafi salafka ka mida ayaa dembi ka baq uga gaabsatay can tafsiiri maa laa cilma lahum bihi maa laa cilma lahum bihi tafsiirka kii aan cilmi ugu sugnayn inay fasiraan ka gaabsaday iyagoo dembi ka baqaya oo ka cararaya ayay uga gaabsaday kamaa rawaa shucbatu can sulaymaana siduu soo wariyey markaysagaa shucba oo ka soo wariyey sulaymaan can cabdillaahi bni murata can abi macmarin qaala qaala abuu bakrin qaala abuu bakrin asidiiqu ayu ardin tuqilunii wa ayu samaain tudilunii abuu bakar waxay ka soo wariyeen oo ibnu abi shayba iyo ibnu jariir atabari fii muqadimati tafsiirih waayru waghayruhum ay soo wariyeen inuu yidhi abubakrin sidiiq ayu ardin dhulkeebaa tuqilunii iqaadaysa aqalla waa qaaday weyi xataa idaa aqalat saxaaban aqalat bimacnaa xamalat xamalat ayu ardin dhulkeebaa tuqilunii iqaadaysaoo isidaysa wa ayu samaain samadeebaa tudilunii ihadhaynaysa idaa qultu fii kitaabi illaahi maa lam aclam haddaan kitaabka ilaahay ka sheego waxaan aqoon iigu sugnayn waqaala abuu cubaydin alqaasim ibnu salaam xaddasanaa moxamed ibnu yaziida can alcawaami bni xawshab can ibraahim ataymiyi ana abaa bakrin asidiiqa su'ila can qowlihi wa faakihatan wa abbaa abuu bakar baa waxaa la weydiiyey aayaddan wa faakihatan wa abbaa macnaha looga jeeda maxay tahay fa qaala wuxuu yidhi ayu samaa'in tudillunii samadee baa i hadhaynaysa wa ayu ardin tuqillunii arladee baa i sidaysa in ana qultu haddaan anigu idhaahdo fii kitaab illaahi maa laa aclamu kitaabka ilaahay haddaan ka sheego waxaan cilmi igu sugnay isnaaduhu sanadkan dambe munqaticun waa munqatic weeye waa ibraahim ataymi waxba kama maqal abubakrin asidiiq وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا عمر بن الخطاب وحكى أخري منبرك أيضا فقال هذه الفاكهة فاكهة قد عرفناها وأقرني فما هو الأب أبك آيات لقشة محويها ثم رجع إلى نفسه لأن النفتي صدبه النقضي faqaala wuxuu uhi ina haada lahuwa atakallufu ya cumar kani wuxuu yahay waa takalluf yacni markaa la ysku kallifaayo waxaan lagu diran cumarow cumar bnu khadaabna waa ka asaxay hadalkaas wa qaala cabdu bnu xumayd xadasanaa sulaymaan bnu xarbin qaala xadasanaa xamaad bnu zaydin can haabitin can anasin qaala kuna cinda cumara bni alkhaaabi wa fii dahri qamiisihi arbacu riqaac anas wuxuu yihi waxaanu ku sugnayn cumar agtiisa iyadoo qamiiskiisa dhabarkiisana uu ku sugan yahay afar markaa karitaan uu ku sugan yahay macnaa afar meelood in laga karay fa qara'a wuxuu akhriyey wa faakihatan wa abba aayaddu akhriyey fa qaala wuxuu yidhi mal abbu abbigu muxuu yahay fa qaala dabeedna wuxuu yidhi haddana intuu dib isugu noqday inna haada lahuwa takallufu tafsiirka abbiga iyo tacyiinkiisa raadintaad raadinaysaa waa takalluf waxaan lagu dilan aad isku kallifayso famaa calayka anlaa tadriyahu famaa calayka kuma saara anlaa tadriyahu ay an tadriyahu inaad inaad garataa kuma saarro waajibkuguma aha ama famaa calayka kuma saara ay dembun wax dembigii fi anlaa tadriyahu inaad garan weydo dembi kuma qabtid labada waji mid walba waa suuragal in laada masiida masiido laga dhigo iyo in marka waxa weeye yani marka dambun la qadaro oo laga dhigo markaa inay ziyaado ahayn wa hada kulluhu maxmuulun cala annahumaa radia allaahu canhuma taa dhammaanteedna waxaa lagu xambaarayaa in labadooduba abubakar iyo cumarba ilaahay raalliha ka noqdee innamaa araada wax kalaba maahae waxay u jeedeen istigshaafa maahiyati alabbi xaqiiqada abbigu wuxuu yahay inay caddaystaan oo ay ogaadaan bay markaa rabeen oo tacyiinka noociisu uu yahay daatadiisa inay gartaan wa ilaa haddaan arrinku sidaa ahayn fa kownuhu nabtan ahaanshihiisu uu yahay markaa nabaad markaa soo baxa oo min alardi arlada ka soo baxa ahaanshihiisu yahay daahirun waa mid muuqda oo laa yujaalu aan la garan waayeyn liqowlihi tacaala faambatnaa fiiha xabban wa cinaban wa qadban wa zaytuunan wa nakhla wa xadaa'iqa hulba wa faakihatan wa abba marka dhammaan inay nabaad yihiin ayaa marka aayaadkuugu tusinaya ha ahaadaan wax markaa dadku cunaan waxay isugu jiraan waxyaalaha dadku cunaan iyo waxyaala xooluhu cunaan ayay isugu dhex jiraan marka faambatnaa fiiha waxaanu ka soo bixinnay arladii xabban yacni xabuubkii iyo dalagyadii la cunaayay raashimada ahaa wa cinaban cinab baanu ka soo saaray wa qadban waxaanu ka soo saarray geedo wa zaytuunan zaytuun baanu ka soo saarray ka ardushaam ka baxa wa nakhlan yacni geed timireedyaanu ka soo saarray wa xadaa'iqa yacni beero ayaanu ka soo saaray yacni qulban yacni dhir waaweyn leh shajaratun khalbaa waa geedka weyn baa la yidhahdaa shajara cadiima wa faakihatan khudrawaad baanu ka soo saarray wa abban waxaanu ka soo saaray culamada qaar waxay ku fasiraan balka inuu yahay calaa kulli xaal ashyaadaas waxay isugu jiraan waxay dadku cunaan iyo waxay xooluhu cunaan ayay isugu jiraan wa qaala ibnu jariir ibnu jariir waxau yidhi xaddasanaa yacquub ibnu ibraahim waxaa noo warramay yacquub ibnu ibraahiim baa noo warramay addawraqi weeye qaala xaddasanaa ibnu culaya yacni ismaaciil ibnu ibraahiim weeye ayaa noo warramay buu yidhi can ayuuba ayuub ibnu abi tamiima ayuu ka warinayaa can ibni abi mulayka ibni abi mulayka ayuu ka warinayaa anna bna cabbaasin in cabdullahi ibnu cabbaas su'ila can aayatin aayad la weydiiyey low su'ila canha bacdukum aayaddaasoo haddii qaarkiin la weydiiyo la qaala fiiha uu wax ka odhan lahaa ibnu abi mulayka odhanaya aayad haddii qaarkiin la weydiin lahaa uu wax ka odhan lahaa ayaa ibnu cabbaas la weydiiyey fa abaa an yaquula fiiha inuu wax ka yidhaahdo waa diiday oo ka gaabsaday isnaaduhu saxiix sheikhu wuxuu yihi sanadkiisu waa saxiix wa qaala abu cubaydin abuu cubayd waxau yidhi xaddasanaa ismaaciil ibnu ibraahiima waa ibnu culaya can ayuuba ayuub buu ka warinayaa can ibni abi mulayka qaala wuxuu yihi sa'la rajulun ninbaa wuxu weydiiyey ibna cabbaasin ibnu cabbaas can yowmin kaana miqdaaruhu alfa sana yacni maalinta aayaddaa lagu sheegay kunka sano qadarkeedu yahay ayuu weydiiyey fa qaala ibnu cabbaas famaa yowmin kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sana ibnu cabbaas baa wuxuu yidhi famaa yacni muxuu yahay yowmin kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sana faqaala arajulu inamaa sa'altuka lituxadisanii yacni su-aashii in su-aal ka horgeeyey ibnu cabbaas ayay markaa ku tusinaysa si kale ay usoo naqlin jireen baa jirtay oo ay u soo naqlin jireen in labada aayadood la weydiiyey oo la yidhi labada aayaddan iyo aayaddaas maxay maxay yihiin laakiin hadda isagu sheikhu sidii noogu qoray aayadda sajde ayay weydiiyeen dabeedna isagaa ku jawaabay aayaddan macaarij maxay tahay fa qaala rajulu ninkii baa wuxuu idhi innamaa sa'altuka wax kalaba maahay waxaan kuu weydiiyey lituxadisanii si aad iiga warantaan kuu weydiiyey macnaa anigu inan kaaga jawaabo kuuguma iman inaad adigu ii sheegto ayaan kuu su-aalay faqaala bnu cabbaasin markaasuu ibnu cabbaas wuxuu uhi humaa yowmaani dakarahuma allaahu waa laba maalmood oo ilaahay ku sheegay fii kitaabihi kitaabkiisa ku sheegay wallahu aclamu bihima ilaahay baa u aqoon badan labadan maalmood fa kariha an yaquula fii kitaabi illaahi maa laa yaclamu waxaanu nacay inuu kitaabka ilaahay ka sheego waxaanu aqoon u lahayn inuu ka sheego ayuu karaahiyaystay asarka waxaa kaloo soo wariyey xaakimna waa soo wariyey waxaanuu yidhi waa saxiix calaa sharti albukhaari wa qaala ibnu jariir ibnu jariir wuxuu yidhi xaddasanii yacquub ibnu ibraahiim waxaa ii warramay buu ihi yacquub ibnu ibraahiim qaala xaddasana ibnu culayata can mahdiy ibni maymuun can alwaliid ibni muslimin qaala jaa talqun jaa'a talqu bnu xabiibin yacni talqu bnu xabiib baa yimi buu yidhi ilaa jundab ibni cabdillaahi jundab ina cabdillaahi ugu yimi fasalahu can aayatin aayad buu weydiiyey min alqur'aani qur'aanka ka mid ah faqaala wuxu uhi uxariju calayka in kunta musliman lamaa qumta canii aw qaala an tujaalisanii yacni uxariju calayka waxaan kugu markaa eh, adkaynayaa oo kugu dhibayaa in kunta musliman haddaad muslim tahay lamaa qumta canii inaad iga kacdo bimacnaa waxau macnuhu dhacayaa haddii la yidhahdo uxariju calayka yani lama kada ay ma atlubi minka ila an tafcala kada culamadu siday ku sheegaan fi kutubi naxwi cibaaradaasoo kale macnaha loo isticmaalaa waxay tahay ay ma atlubu minka ilaa an tafcala kada kaama rabo inaad sidaas samaysa mooyaane wax kale kaa dooni maayo wax kale kaa dooni maayo marka macnuhu wuxuu dhacayaa haddaad muslim tahay inaad iga tagto oad iga kacdo aan ila fadhiisanin mooyaane wax kale kaama rabo uxariju calayka yacni marka allah baan kugu dhaarinaya kaannahu leeyahy in kunta musliman haddaad muslim tahay lamaa qumta canii ay ilaa qumta canii yani haddaad muslim tahay inaad iga tagto mooyaane wax kalaan kaa rabaaba ma jiro aw qaala ama wuxu uhi antu jaalisan inaad ila fadhiisato marka wuxuu karaahiyaystay aayaddii inu wax ka sheego taasuu karaahiyaysto nacay taas ayuu nacay oo karaahiyaystay aahaartan uu sheekhu inoo keenay iyo kuwa dambe uu soo wadaba mawduuca ay tilmaamayaan waxay ku saabsan tahay in tafsiirka ay adkayn jireen oo ay aad iyo aad isaga ilaalin jireen oo culamo badan oo culammadii salafka ka midi inay aada uga gaabsan jireen tafsiirka qur-aanka taasna waxay ku tusinaysaa sida uu markaa tafsiirku u culus yahay bay ku tusinaysaa maadaama iyo sida waracood iyo xalaal miiradkooda u badnaa yani aad waxay uga xalaal miiranayeen kalaamullah shay ayna aqoon u lahay inay ka sheegaan taas yadaa bay aad uga xalaal weerariyeen laakiin taa macnaheedu ma aha lama fasiri karo qur aan yacni waxaa weeye aahaarta ay ku fasirayaanna waa jirtaa marka hadalladooda in laisla fahmo ayaa habboon laakiin waxaa la diidayaa uun waxay tahay in aqoon darro lagu fasiro taas iyadaabaa la diidaya oo iyadu markaa tahay cadiima fataawaha laftooda waa jiri jirta inay ka xalaal mirtaan dee bacdigoodna waa fatwoon jireen yacni bacdigoodna waa fatwoon jireen kuwa ka gaabsanayeyna waxay u arkayeen in qayrkood ka kaafiyeen hadda wax ku tacayunay aynay ahayn shayguna hadduu fardu kifaaya yahay yacni idaa qaama bihi albacdu saqada alxaraju can albaaqiin ama idaa qaama bihi ma yakfi saqada alxaraju can albaaqiin cid ku filana hadday ku ku kacdo dembigii cidda kale waa ka dhacaya marka kitmaankii cilmiga inay ku dhacayeen ma aha maadaama ay u arkayeen in qaarkood qaar kale waajibka inay ku qumeen ama cid kaga fiican inay ku quntay ay u arkayeen laakiin xaal ay ruuxa laga yaabo fardacayn inay ku noqoto inuu markaa yidhaahdo salafkaa ka xalaal miirtay bacdigaa salafka ka mid mida ka xalaal miirtay ee ka gaabsaday sidoodan uga gaabsanayaan oo masladan kama jawaabayo yacni markaa nasna fasiri maayo inuu saa yidhahdo waa qalad ma midaan sax ahayn ma midaan sax ahayn marka axwaashu waa kala duwanta marka almuhim aqoon darrada in lagu fasiro waa la diidayaa ama sharcigaba lagaga hadlo aqoon darro lagaga hadlo rabiicat ara'yi rabiica bin abi cabdiraxmaan ayaa maalin ooyey baa layidhi shaykhu maalik markaasaa li maxaad la ooyeysaan markaasu waxaan la ooyayaa xadasa fi lislaami amrun cadiim islaamnimadii waxaa ku soo darriyey wax weyn oo waxaas waa maxay la bacdu man yufti isagaa jawaabaya la bacdu man yufti haahunaa axaqu bisijni min asuraaq qaar meelahan ka fatwoonaya buu yidhi ayaa jeelka waxay uga xaqnimo badan yihiin tuugta hadda rabiicata ra'yi shaykhu maalik waa imaam maalik sheekhiisii wakhtigu nool yahay qiyaas oo cilmigii badan yahay oo khaasatan weliba hadduu cilmigu badan yahay dad badan iskama hadli karaan yacni ruuxa markaa hadli karaa waa ruux dee laga yaabo inuu xoogaa istoonsan yahay laakiin haddii waxa weeyaan jawiga qofku uu joogaa ay tahay jawi jahligu fara badan yahay waxaa dhici kartaa dee waxa weeye jaahilka hadduu hadla afkiisa cid qaban mayso cilmi lagu radiyana lamaba hayaba ina albugaata biardina yastansir marka wakhtigaasuu wuxuu ka cabanayaa oo la ooyey inaan dad munaasib u ahayni fatwada ay fatwoodeen markaasuu wuxuu hi labacdu man yuftii haahunaa axaqu bisijni min asiraaq qaar meelahan ka fatwoonaya ayaa jeelka waxay uga xaqnimo badan yihiin tuugta oo tuugta in la xidhiyo iyaga in la xidho iyaga in la xidhaa u munaasabnimo badan waayo tuuggu dee xooluhu kharibayaa soo maaha oo xooluhu qaadanayaa keli diinku kharribayaa diinkiiyo xoolahana waa yama dee waa diinka marka culammadu saasay tashdiidu nakir ugu samayn jireen oo ay aad iyo aad u adkayn jireen markaysa waxaa baabkaas ay u adkayn jireen qur-aanku waxaanu ku tusinin ama aayaddu aynay sheegaynin in lagu xambaaraana waa arrin khalad ay culamadu yidhahdeen jahligana wuxuu keensanaya waxyaalo kale in laysaga xambaaro marka ibnu cuthaymiin wuxuu yidhi wakadalika man yunzil alqur'aana calaa gayri maa araada allaahu saasoo kale u ahaaday inuu isaguna khata ku sugan yahay cidda qur'aanka ku dejisa oo ku fasirtaa siduu ilaahay uga jeeday si aan ahayn mislu qowli bacdihim idaa su'ila can shayin sida hadalka qaarkood ay yidhaahdaan marka shay la weydiiyo laa tas'alu can ashyaa'a in tubda lakum tasu'kum yani ta noocaasoo kale waa khalad buuri hada aydan min tanziil alqur'aani calaa gayri ma araada allah waxay ka mid tahay qur'aankii oo lagu duldejinayo siduu ilaahay uga jeeday si aan ahayn lagu duldejinayo wa minhu nacrifu khaطأa maa nuqila madxan limra'ati yusamuunaha almutakalimata biاlqur'an halkaasan waxaynu ka garanaynaa gefka kii laga soo la soo raray ammaan lagu soo raray lagu ammaanayo gabadh ay ku magacaabaan gabadhii qur'aanka ku hadli jirtay dakarahaa fii jawaahir aladab asayid alhaashimi waxa uu ku sheegay kitaabkiisa la yidhaahdo jawahir aladab imra'atun laa tatakalamu ila bilqur'an shay kastoo la weydiiyo qur'aan bay ku jawaabtaa wa qiila inaha mundu arbaciina sanatan lam tatakalam ila bilqur'aan waxaana la yidhaahdaa muddo afartan sano ah qur'aan waxaan ahayn kumay hadlin makhaafata an tazilla fayagdaba calayha araxmaan waxay qur'aan waxaan ahayn ugu hadli weyday bimacnaa mukhaatabada dad ay la hadlayso qur'aan waxaan ahayn kumay jawaabin bay yidhahdeen waxay dalbayso qur'aan bay ku hadashaa markaasaa maqsuudkeeda la fahmaa ay u jeedo wixii la weydiiyey qur'aan bay ku jawaabtaa markaasaa maqsuudkeeda markaysa waxaa la gartaa waxay u jeedo waxay sidaa u yeeshay baqasho ay ka baqanayso inay simbirirxato oo ilaahay u cadhoodo wa adunnu ficlaha haada zalla sheikhu wuxuu yidhi waxaan u malaynayaa ficilkeeda lafteedu inuu simbirraxa ahaa liannaha bi hada tunzil lqur'aana calaa hayri ma araada allah waayo qur'aankii waxay ku duldejinaysay siduu ilaahay uga jeedo si aan ahayn marka maadaama qur qur'aankii ay ku duldejinaysay siduu ilaahay uga jeedo si aan ahayn lafteeda ayaabaa zalla ama simbiraxa ah lafteeda ayaa simbiraxa ta kale madxi ku jiraa ma jiro inuu ruuxu yidhahdo hadli maayo waayo shareecadeenna in aamus aynu ku tacabudno aynu ku cibaadaysanno shareecadeenna kuma sugno laysa fii sharcina sharaa'icdii hore waa jirtay in wakhtiyada qaarkood yacni arrinkaasoo kale la sameeyo inii nadartu lilraxmaani sawman falan ukalima alyowma insiya waata maryama tidhi laakiin sharcigeenna aamus lagu tacabudayaa kuma sugna markaa saas aawode waa khalad ruuxuna waxa weeye mashruuc waxa ah oo la faray macruufka inuu amro xumaanta inuu reebo masaladau garan waayo cid inuu weydiiye fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadihi fain lam yastatic fa bilisaani fain lam yastatic fabiqalbi fabiqalbi allah wuxu uhi quuluu linnaasi xusna marka hadal wanaagsan in la yidhaahdo waa mid mashruuca weeye wuxuu kaloo shiikhu tilmaamay mawdica mawdic ka horraysa waa ibnu cuthaymiine eh. muta'akhiriinta qaarkood waxay sameeyaan oo inay qur-aanka ku fasiraan culumta falakiga ah ama culumta ardiga ah ay yidhaahdaan waxa weeye masalada caynkaasa ah ama fikradda caynkaase ay gaaladu keeneen ama wakhtiga la ogaaday ama cilmulxadiiska lagu hayo yacni horaa markaysaga qur'aanka laynoogu sheegay oo dabeedna aayaadka qaarkood lagu fasirayo ta noocaasa qudheeda waxay yidhahan culamadu waa qalad waxay ku cabbiraan qaarkood icjaaz cilmi aad bayna tashdiidu nakiir culammadu ugu sameeyeen oo u radiyeen ibnu cuthaymiin wuxuu yidhi wakadalika ha ulaai almutaakhiruuna aladiina fasaruu alqur'aana bima wasaluu ilayhi min alculuumi alcilmiyati alfalakiya min alumuuri alcilmiyati alfalakiyati aw ilardiyati walqur'aanu laa yadullu calayha fa inahum yakunuuna qad fasaruu alqur'aana biaaraa'ihim sidaasoo kale ay ahaadeen oo iyaguna tafsiir bira'yi lmadmuum bay wax ku fasireen ra'yigii madmuumka ahaa kuwa muta'akhiriinta ee qur'aanka ku fasiraya waxay gaadheen oo culum maadiya ah ama aflaagta iyo falagga ku saabsan ama culumta ardiga ku saabsan walqur'aan laa yadullu calayha iyadoo qur'aankuna aanu ku tusinayn fa innahum yakuunuuna qad fasara alqur'aana biaaraa'ihim waxay iyaguna noqonayaan inay qur'aanka ra'yadooda ku fasireen idaa kaana alqur'aanu laa yadullu calayh hadduu qur'aanku yahay midaan ku tusinayn hadduu yahay fasiraadday ku fasiraan waa fasiraad ay ra'yigooda ku fasireen laa bimuqtada annasi walaa bimuqtada alluga maaha nasku wuxuu keensanaya inay ku fasireen mana aha luqadu waxay keensanaysa inay ku fasireen fa hada huwa ra'yuhum waa ra'yigood iyaga siday la tahay walaa yajuusu an yufasara alqur'aanu bi haada mana bannaano in qur'aanka kaa lagu fasiro badan oo kalena saasay u inkireen asheekhu alcallaama saalix fawsaan xafidahu allah waxa yidhi alicjaazi cilmi waxay yidhaahdaan ee qur'aanka dadka qaarkood ay ku fasiraan waa min qabiili tafsiir bira'yi waa ra'yigii oo wax lagu fasiraayo nooceedii weeye maaha tafsiir yani waxa weeye marka ku qotoma sharci ee waa min qabiili tafsiir bira'yi nadariyaddii iyo fikraddii kaste oo soo baxda waxay doonaan inay la daba cararaan cadhadaan markaysagaa dabeedna yidhaahdaan na tusiyey ama xadiiskaana tusiyey ama yacni saas marka ta noocaasi waxaa weeye lagu fasirayaa waa qalad waa midaan sax ahayn midaan sax ahayn xataa mabaadi'da qaldan baa qaar dooneen inay qur-aanka waafajiyaan oo ay yidhaahdaan waxa weeye qur-aanku waa ku tusinaya marka almuhim qur-aanka waa in isaga la dabagalaa la raacaa laakiin in waxa weeye siyaalo kale loo adeegsado si kale loo fasiro ama aqoon darre lagu fasiro yacni marka ma ah qaala almusanifu raximah ullah wa qaala malikun malik waxa uu yidhi can yaxya bni saciidin yaxya bnu saciid waxa uu ka wariyey can saciid ibni musayib yaxya ibnu saciidna uu ka warinaayo saciid ibni musayib annahu kaana ida su'ila inuu saciid ibni musayib uu ahaa marka la weydiiyo can tafsiiri aayatin aayad tafsiirkeed la weydiiye min alqur'aani aayaddaasoo qur'aanka ka mid ah qaala innaa laa naquulu fi lqur'aani shay-a wuxuu odhan jiray saciid ibnu musayib innaa laa naquulu annagu ka odhan mayno fi lqur'aani ay fii tafsiiri alqur'aani fasiraadda qur'aanka la fasiraayo shay-an waxba ka odhan mayno macnuu waa ka gaabsan jiray waxay ahayd min baabi tawarruc waa ka xalaal miiranaayey wa qaala laysu qays ibnu sacdin waxau yidhi can yaxya ibni saciidin isagoo yaxya ibnu saciid ka warinaaya can saciid ibni musayibi isaguna saciid ibn musayib ka warinaayo annahu kaana inuu ahaa saciid ibn musayib laa yatakallamu ila fi lmacluumi min alqur'aan midaan ka hadlin ayuu ahaa ilaa filmacluumi wax la garanaayo mooyaane oo min alqur'aani qur'aanka ka mida mooyaane yani tafsiirka qur'aanka ka mida mooyaane wax kale kama odhan jirin oo kama sheegi jirin yacni dabari baa soo saaray asarkan waana saxiix wa qaala shucbatu shucbatu bnu xajaajna waxau yidhi can camri bni mura qaala wuxuu idhi sa'ala rajulu ninbaa wuxuu weydiiyey saciid ibna lmusayibi saciid ibna musayib can aayati min alqur'aan aayad buu weydiiyey qur'aanka ka mida fa qaala laa tas'alnii cani alqur'aan markaasuu wuxuu yidhi laa tas'alnii hay weydiinin can ilqur'aani qur'aanka waxba ha iga weydiin bimacnaa tafsiirka iyo macnaha qur'aanka waxba ha iga su'aalin wasal man yazcumu annahu laa yakhfaa calayhi shay'un minhu wasal weydii buu yidhi man yazcumu ka sheeganaaya annahu laa yakhfaa calayhi inaanu ka qarsoomaynin shay un minhu shay tafsiirka iyo macnaha qur'aanka ka midi inaanu ka qarsoomayn ka sidaa sheegaynaya weydii ka sidaa sheeganaya ama sidaa u qaba yacni inuu yahay weydi yacni cikrimata wuxuu u jeedaa cikrima ayuu u jeedaa asarkanna tabari baa soo saaray waana saxiix wa qaala ibnu shawdab cabdullahi ibnu shawdab waxa uu yidhi xaddasanii yaziid ibna abi yaziid waxaa ii warramay buu yidhi yaziid ibna abi yaziid baa ii warramay qaala kunna nas'alu saciida bna almusayibi can alxalaali waalxaraam waxaanu ahayn qaar weydiiya saciida bna almusayibi saciid ibna musayib can alxalaali waalxaraami xalaasha iyo xaaraanta ayaanu weydiin jiray aanu ka waraysan jiray umuurta yacni fiqhiga ah ee xalaasha iyo xaaraanta ku saabsan wa kaana aclama annaas waxaanu ahaa dadka yacni ka ugu aqoonta badan buu ahaa kaa ugu yaqaanay macnaa waa ka hadli jiray waa ka fatwoon jiray waxaana ugu aqoon badnaa fa sa'alnaahu can tafsiiri aayatin markaanu weydiinno aayad tafsiirkeeda aanu su'aalno aayaddaasoo min alqur'aani qur'aanka ka mid ah sakata waa aamusi jiray ka'an lam yasmac isagoo shabbahaaya ama xaal uu shabbahaayo midaan maqaloo kale uu shabbahayo ayuu aamusi jiray asarkanna tabari baa soo saaray sanadkiisuna waa xasan wa qaala ibnu jariir ibnu jariir atabari waxau yidhi xaddasanaa axmed ibnu cabdata adabbiyu nusakha qaarna daa bay qorayaan laakiin waa daad sida saxan addabbiyu qaala xaddasanaa xamaadu bnu zaydin qaala xaddasanaa cubaydullaahi bnu cumara qaala laqad adraktu fuqahaa'a almadiinati wa inahum la yucadimuuna alqawla fi tafsiiri cubaydullaahi bnu cumar waxa uu yidhi laqad adraktu xaqiiqee waxaan soo haleelay oo soo gaadhay fuqahaa almadiinati madiina fuqahadeedii baan soo gaadhay wa innahum la yucadimuuna iyagoo weynaynaya hadalka laga hadlo fi tafsiiri tafsiirka wax laga yidhaahdo iyagoo aad u weynaynaya ayaan markaas soo gaadhay oo shay cadiima weyn ku tirinaya minhum salim ibnu cabdillaah waxaa ka mid ahaa fuqahada madiinaan soo gaadhay ee sidaa arrinkoodu ahaa saalim ibnu cabdillaahi baa ka mid ahaa waalqaasim ibnu muxamed baa ka mid ahaa wa saciid ibnu musayib ayaa ka mid ahaa wa naafic ayaa ka mid ahaa mawla bni cumar afartaas ayuu ka sheegay sanadkanna waa saxiix marka bacdu alculamaa waxay yidhaahdeen fuqahaa lmadiinada uu sheegaya waa fuqahaa sabca alfuqahaa sabca ayuu u jeedaa bay yidhahdeen laakiin warkaasi sax ma aha mashaayikhda qaarkood sidaa ha yidhaahdaan laakiin sax ma aha waxayna sax u ahayn qolyaha uu tusaaleeyey bacdigood yacni kama mid aha fuqahaa sabca fuqahaa sabca qaarkood kuma jiraan waana cammimay oo kuma gaar yeelin fuqahaa sabca kuma gaar fuqahaau sabcana waxaa lagu kulmiyaa hal beyt baa lagu kulmiyaa magacyadooda fakhudhum cubaydullaahi curwatu qaasimun saciidun abubakrin sulaymaanu khaarija marka afarta uu sheegay naafic kuma jiro alfuqahaau sabca kuma jiro laakiin saddexda kale fuqahaau sabca ay ka mid yihiin wa qaala abuu cubaydin abuu cubayd waxau uhi waa qaasime xaddasanaa cabdullaahi bnu saalix waxaa noo warramay cabdullaahi bnu saalix ayaa noo warramay can ilaysi lays isagoo ka warinaaya can hishaam ibni curwa laysna uu ka warinayo hishaam ibni curwa qaala wuxuu yidhi hishaam maa samictu abii ma maqlin buu yidhi aabbahay waa curwatu bnu zubayr weeyaan oo fuqahaa'u sabcana ka mid eh ma maqlin buu yidhi aabbahay ta'awwala aayatan yacni isagoo aayad awilaaya bimacnaa aayad fasiraya ma maqal ta'awala wuxuu uga jeedaa bimacnaa fasara isagoo aayad fasiraya ma maqal buuli aayaddaasoo min kitaab illaahi kitaabka ilaahay ka mid a ah. qatu yacni weligay ma maqal buuli asarkan waxaa ku jira dacfi cabdullahi ibnu saalix kaatib lays waa daciif min qibali xifdih xagga xifdigiisa ayuu markaa daciif ka yahay laakiin ahlucilmiga qaarkood ama muxadisiinta qaarkood waxay yidhaahdeen markay a'immadu ka wariyaan ragga imaamiyaalka ahi waxa uu soo wariyay waa la taxsiiniyaa bay yidhahdeen oo xasan baa lagu xukumayn siduu xaafid ibnu xajarba oo mawaadic kutubtiisa ka mida ku sheego waxaan filayaa inu hadyu ku tilmaami jiro cidda ahlumacrifaha ee a'immadii hadday wax ka wariyaan yacni iyada waa la soo dhoweeyaa markiisa asalkiisa wa can ayuuba wa bni cawnin ayuub ibn abi tamiima waxaa laga wariyey iyo ibnu cawn cabdullahi ibnu cawn iyo wa hishaam addastawaa'i yacni hishaam addastawaa'i oo hishaam ibni abi cabdillah la odhan jiray can maxamed ibni siriin iyagoo ka warinaayo moxamed ibnu siriin qaala wuxuu yidhi moxamed ibnu siriin sa'altu cabidata salmaani waxaan weydiiyey buu yidhi cabidata salmaani bu ayaan weydiiyey buu yidhi can aayatin min alqur'aan aayad qur'aanka ka mid ah ayaan tafsiirkeeda weydiiyey fa qaala dahaba aladiina kaanuu yaclamuuna fima unzila wuxuu yidhi waa tageen kuwii garanaayay waxa lagu soo dejiyey qur'aanka kuwii garanayey waa tageen buu yidhi bimacnaa aqooni annaga nooguma sugno taasna wuxuu leeyahay min baab itawaaduc yacni isdhuuldhig oo istawaaducayo ayuu markaa u yidhi wa hadmi nafs iyo naftiisa inuu markaa hasayo oo naftiisa markaa yaraysanayo fattaqi allaaha wa calayka bisadaad fattaqi allaaha ilaahay ka baq buu yidhi wa calayka bisadaad waxaad laasimtaa yacni markaa sida sawaabkee saxanna laazim sida sawaabkee saxanna laazim marka cabidata salmaanina waxa uu ka mid ahaa culammadii waaweynayd buu ka mid ahaa ee taabiciinta ee saxaabada cilmiga ka qaadatay ayuu ka mid ahaa marka inuu aayadda ka gaabsaday kama dhalanayso inaanu qur-aanka waxba ka fasiri jirin saas aawadeed tafaasiir isaga laftiisa laga soo naqliyo ayaa jirta yacni bacdu alaqwaal oo tafsiirka ku saabsan oo laga soo raray waa jirtaa wa qaala abuu cubaydin abuu cubayd waxau yidhi xaddasanaa mucaadun can ibni cawnin can cabdillaahi bni muslim ibni yasaar can abiih qaala ida xaddasta can illaahi faqif faqif xataa tandura maa qablahu wamaa bacdahu muslim ibnu yasaar waxau yidhi idaa xaddasta markaad ka warranto can illaahi ilaahay aad xaggiisa wax kasoo ka sheegto oo bimacnaa qur-aanka aad wax ka sheegto fasiraad fasirayso ama macnayn aad macnaynayso faqif istaag buudhi oo joogso xataa tandura ilaaad eegayso maa qablahu waxa ka horreeyo wamaa bacdahu iyo waxa ka dambeeyo labadaba aad eegayso qaala xaddasanaa hushaymun waxau yidhi waxaa noo warramay hushaym waa hushaym ibnu bashiir weeye anin siqaa laakiin waa mudallis waana cancaneeyey marka aad baan u tadliis badnaa baa la yidhi qisad dariifaa laga soo naqliyaayo mar baa nin baa u yimi kaloo shiikha ah. markaasaa wuxuu doonay inuu axaadiis ka wariyo markaasuu yidhi axaadiis maanta iga warran buu yidhi ii sheeg aan kaa wariyo wax tadliis la yidhahdana ha ii samayn buuhi iga ilaali buu yidhi markaa inaad tadliis samayso ad cancanayso taa iga jir dabeedna axaadiis buu u sheegay axaadiistii markuu u sheegay ayuu wuxuu sameeyaa xadiis kasta laba nin buu markaysaga ka sheegaa ninka hore buu yidhahdaa xaddasanaa ka kalena waa ku cadfaa markuu dhammeeyey oo axaadiis ka qaatay buui wax tadriisa makuu sameeyey markaasu may maanta waxa waye taxdiis baad i wada sheegtay xadiis kasta waa ku jiray bu tadriisku ka horaan kuu idhaahdaa xaddaanii fulaan wa fulaanka dambe kama maqal buui yacni tadriis alcatfi waxa la yidhaahdo nooca caynkaasa ayuu isticmaalay marka asarkanna waa cancaneeyey marka saas aawadeed yacni haddaan shaahid kale loo helin wuxuu noqonayaa daciif qaala xaddasanaa hushaymun can mugiirata can ibraahiima qaala kaana asxaabuna yattaquuna atafsiila wa yahaabuunahu ibraahim alnakhaci waxau yidhi waxay ahaayeen asxaabtayadu yattaquuna atafsiila qaar iska ilaaliya tafsiirka wa yahaabuunahu qaar ka baqa bay ahaayeen tafsiirka waa iska ilaalin jireen waana ka baqi jireen asarka hore aynu soo marrayna ee muslim ibnu yasaar laftiisana dacfaa ku jira waayo cabdullaahi ibnu muslim ibnu yasaar waa muslim ibnu yasaar inankiisa wax ka warinayo weeyaane laftiisa jahaala ku sugan nusakha qaar waxay u qorayaan cubaydillah laakiin sida saxan waa cabdillah waa cabdullahi ibni muslim yani aan la taskhiirinin saasaa saxan wa qaala shucbatu shucba wuxuu yidhi can cabdillahi bni abi safar isagoo cabdullaahi bni abi safar ka warinaya qaala wuxuu yidhi qaala shacbiyu shacbi waxa uu yidhi camr ibnu sharaxiil wallaahi maa min aayatin ilaa waqad sa'altu canha ilaahay baan ku dhaartaye aayadi ma jirto qur'aanka ka midi ilaa waqad sa'altu canha hadday jirtana cid baan wax ka weydiiyey oo saxaabadii waxbaan ka su'aalay walakinaha alriwaayatu can illaah ha yeeshe waa werin ilaahay wax laga warinaayo weeye tafsiirku sidaas aawadeed baan uga gaabsanaya macnuu saasuu dhacay weliba ilowshiyana ugama baqaayo oo shacbi aad buu u xifdi badnaa oo sida wax u ilaawaa waa yarayd waa ka yidhi maa katabtu sawdaa'a bibaydaa hal madow hal cad kuma xariiqin buuhi weligay waxba ma qorin yacni qalin xaashi kuma qorin maa katabtu bisawdaa'a bibaydaa hal madow hal cad kuma xariiqin buuhi wamaa xudistu bixadiisin fa axbabtu an yucaada lii weligayna xadiis layma sheegin buuhi oo isma odhan xadiiskaa laguu sheegay maa mar labaad laguu sheego yacni halka mar keliyaan ku qabtaa oo ku xafidaa isagoo xifdiga sidaa aayadugu ah una leeyahay aayad kastaba yacni culammadeedii waxbaanu ka su'aalay waxbaan ka su'aalay oo ka weydiiyey ayuu haddana maca daalik ka gaabsanayaa oo iska ilaaliya alaxwaashaas iyo axwaasha hadda markaa casrigan la joogo waxaad arkaysaa farqiga ku sugan oo maanta waxa weeye ay dhici karto in waxa weeye tafsiirka loo qabo inuu yahay cilmiga ugu sahlan looguna dhiirida badan yahay waxaa laga yaabaa culumta kale markaysagaa qaarkood haddii la yidhaahdo ruuxa kala iidhig in dad badani ka gaabsadaan laakiin tafsiirka waxaa laga yaabaa in shay basiita loo qabo oo waxa weeye cid waliba iskaga dhiirto qiso kiniya ka dhacday mashaayikda qaarkoodna ay sheegeen shaksiga xataa ka dhacday inay garanayaan ayaa waxaa dhacday baa la yidhi hablo ayaa marka wax loo dhigi jiray hablibaa dabeedna mid yar loo diray hore tafsiir soo akhri baa la yidhi kaa yare loo dirayaana xoogaa carabiga inuu iskaheeri ladan yahay baa la og yahay laakiin wax cilmiga ah u baxsani ma jiro yani hablaha waxa weeye had iyo jeer meelo badan ictibaar badan lama siiyo waxaa dhici karta cidda markaa ugu liidata in marka laysaga diraa dhici karta iska hormadoobayo yarkiibaa dabeedna marka waxaa tafsiirkiibuu dabeedna isku dayey wuxuu soo maray qowlahu tacaala wa annahu tacaala jaddu rabbina ma ittakhada saaxibatan walaa walada markaasuu jaddu rabbina waxaa looga jeedaa awowgi qablihii baa markaysaga ku qabsado o yidhi waa ruuxaas wax jira maa lahay waladii waalidtoonna male marka sujad waa la yaqaanaa lugat lcarab waa lagu yaqaanaa awowgaa la yidhahdaa ma ilaa hadal xad bay gaadhay ka warran bacdulmashaayikh waxay ii sheegeen qisada noocaasi inay muxaqaq tahay xataa shaksigay ka dhacday inay garanayaan taas waxay tilmaamaysaa sida waxa weeye marka ah, la yskaga dhiirrado tafsiirkii oo cid badan aan aqoon u lahayn ay iska gelayso ama lagu tuqintuqinayo lagu riixayo ana ka soo warannay ahmiyadda uu tafsiirku leeyahay iyo culumta shareecada inuu u baahan yahay cilmi kasta eh, iyo inuu asal cilmigii u yahay waayo sunnada lafteedu waxay sii bayaaminaysaa marka oo sii caddaynaysaa qur-aanka siduu ilaahay baa uu yidhi litubayina linnaasi maa nusila ilayhi marka qur'aanka ayaa wuxuu yahay aslu lusuul hadalka ilaahayna waa ka mudan yahay hadallada kale fadlu kalaami illaahi calaa saa'iri alkalaami ka fadli illahi calaa khalqi hadalka ilaahay siduu hadallada kale uga mudan yahay waa sida ilaahay khalqigiisa uga mudan oo kale ayaa hadalkiisuna hadallada kale uga mudan yahay hadallada kale uga mudan yahay hadallada kale uga mudan yahay waxaanay culammadu yidhaahdeen khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamahu khayriyadaas waxaa soo gelayaa qur'aanka in xuruuftiisa iyo akhrintiisa la barto dadkana la baro iyo in macnihiisa la barto dadkana la baro labada mid waliba waa soo gudagelays fadiilada dhammaystirana waxaa helaya ka akhrintiisa iyo tafsiirkiisaba dadka baraa macnaha caynkaasana alcalaamatu ibnulqayim waxa uu ku caddeeyaa kitaabkiisa la yidhaha miftaaxu daari isacaada fii kitaabi alcilmi oo miftaaxi daari sacaada ka mid a ayuu ku caddeeyaa kuna sharxaa waxaanu weliba yidhaahdaa ibnuqayim raximahullah labada waxaa sii muhiimad badan in macnaha qur'aanka la barto dadkana la baro oo waa ka sii muhiimsan tahay akhrinta keliya in la barto oo dadkana la baro siday uga muhiimsan tahay waxay tahay camalfalkii wuxuu ka iman karaa macnaha in la barto in lagu camal falaana camalfalaana waxawaa mid la rabo mana xasili karo in lagu camal falaa haddaan macnihiisii la baran saas aaweed wuxuu ka cabiraa alcalaamatu ibnulqayim midna waa ah, min baab alcilmi bilwasaa'il midna waa min baab alcilmi bilghaayaat ama bilmaqaasid wa qaala abuu cubaydin markaa markuu yidhi walaakinaha alriwaayatu can illaah culammadu fatwada xataa lafteeda way ka dhigaan baabkaas waa tawqiic can illaahi bay yidhahdeen saas aawadeed buu callaamat ibnulqayim oo kitaabkiisa ku magacaabay kutubtiisa kitaab ka mida iclaamu lmuwaqiciin can rabbi alcaalamiin yacni kuwa ilaahay xaggiisa wax ka tawqiicinaya ee wax ka saxeexaya bimacnaa xukunka markay fatwoonayaan waxay ka dhigan tahay tawqiic can illaah hadday yidhahaan sharcan waa sidaas shaygaasi waa xalaal ama waa xaraam waa waajib waxay noqonaysaa tawqiic can illah ama tawqiic can rasuulihi sala allahu alay wasalam wa qaala abuu cubaydin xaddasanaa hushaymun qaala anba'anaa cumar bn abi zaa'ida can alshacbiyi can masruuqin qaala ittaqu tafsiira fainamaa huwa alriwaayatu can illah waxa uu masruuq ibnulajdac uu yidhi alwaadici asarkanna waa saxiix tafsiirka iska ilaaliya fa innamaa huwa alriwaayatu can illah wax kalaba maahay waa werin ilahay wax laga warinaayo saas aawadee iska jiro iska ilaaliyo sheekhu wuxuu yidhi fa hadihi alaahaaru asaxiixatu wamaa shaakalaha can a'immati asalafi maxmuulatun cala taxarujihim fa haadihi alaahaaru asaxiixatu tanoo asaradan saxiixa ahi iyo wamaa shaakalahaa kuwa la nooca ah aasaartan aynu sheegnay aasaartii sheekhu wuxuu yidhi waa saxiixo asarta iyo kuwa la nooca ah oo can a'immati salafi imaamyaalka salafka xaggooda ka soo aroortay a'immadii waaweynada salafka maxmuulatun calaa taxarujihim waxay tahay qaar lagu xambaarayo weeye calaa taxarujihim yacnii dhibsadka ay dhibsanayaan oo ka dembi baqayaan inay ku dambaabaan ay ka baqayaan can ilkalaami hadalka taxaraja waxay sheegaysaa waxa weeye mujaanabat lxaraj ama tajanub alxaraj fa akhbaraha mucaadun cinda mowtihi ta'asuman yacni khawfan min alismi baa looga jeeda tanna waa saasi leh marka taxarujku waa khawf min alxaraj waxaa lagu xambaaraya calaa taxarujihim can ilkalaami dembi ah, ka baqasho ay kaga dembi baqayaan hadalka markaysagaa ay ka hadlayaan inay ku dambaabaan ay ka baqayaan oo saa uga cararayaan bitafsiiri tafsiirka ay ka hadlaan oo ay kaga hadlaan bimaa laa cilma lahum bihi waxaan cilmi ugu sugnayn ay kaga hadlaan sidaasaa lagu xambaarayaa buuri fa ammaa man takallama kii ka hadlay miyaa tafsiirka bimaa yaclamu min daalika wuxuu og yahay oo tafsiirka ka mida ku hadlay luqatan xagga luqada ku og yahay wa sharcan iyo xagga sharciga falaa xaraja calayhi wax dembiga korkiisa ma saara wax dembiga korkiisa ma saara walihaada ruwiya can haaulaa'i wa gayrihim aqwaalun fi tafsiiri sidaas aawadeed ayaa la soo wariyey can haaulaa'i kuwan iyo wa gayrihim qaar kaleba laga soo wariyey aqwaalun odhaahyo fi tafsiiri tafsiirka ay ka odhanayaan walaa munaafaata wax iska hor imaanshiina kuma sugna liannahum takallamuu fiimaa calimuu maxaa yeelay iyagu waa ka hadleen fiima calimuuhu kii ay garteen waa ka hadleen wa sakatuu camaa jahiluu waana ka aamuseen kay garan waayeenna waa ka aamuseen oo ka gaabsadeen wa hada huwa alwaajibu calaa kulli axad kaasina waa ka ku waajibka ah ruux kastaba fa innahu kamaa yajibu asukuutu camaa laa cilma lahu bihi waayo siday shakhsiga ugu waajib tahay inuu ka aamuso waxaanu aqoonu lahayn fakadalika yajibu alqawlu fima su'ila canhu mima yaclamu saasoo kale yajibu waxa waajiba waajibnimo waajibnimadaa la mida waxa waajiba alqawlu hadalka lagu hadlayo la odhanayo fiima su'ila canhu wixii la weydiiyey oo mima yaclamuhu ka mida wuxuu garanayo inuu ka hadlaa waajib bay ku tahy waayo cilmiga inuu qariyaa ma bannaano liqawlihi tacaala latubayinunnahu linnaasi walataktumuunah yacni u caddayseen dadka oo aydaan markaa waxawayan qarinayn waxaa caddaynaysaan idinka oo aan qarinayn ayaa caddaynaysaan siduu miisaaqa ilaahay kaga qaaday ayaa saas ahay marka ummadii hore sida miisaaqa loogaga qaaday baa innagana inoo saarantah waajibkana wuxuu yahay ruux wuxuu garanayo inuu sheego khaasatan marka la weydiiyo walima jaa fi lxadiisi marwiyi min turuq iyo waxa kale ay ugu waajib tahay inuu wuxuu garanaaye la weydiiyey ruuxu inuu sheega waxay waajib ugu tahay liqowlihi tacaala iyo welimaa jaa'a aayaddaas u deliishaday wuxuu kale u deliishaday limaa jaa'a ka yimi fi lxadiisi almarwiyi xadiiskii ku yimi la soo wariyey min turuqin dariiqyo kala duwan lagu soo wariyey inuu nabigu yidhi sala allahu alay wasalam man su'ila can cilmin kii la weydiiyo cilmi fakatamahu qariyo cilmigaas uljima yowma alqiyaamati waxaa lagu xakameeyaa maalinta qiyaame bilijaamin min naar xakamo naara ayaa lagu xakameeya xakamo naara ayaa lagu xakameeya saxaabo mutacadidan laga soo wariyey oo saxaabo badan ayaa nebiga sala allahu alay wasalam ka soo warisay xadiiskaas waana saxiix yacni quraabata ilaa toban saxaabi ayaa markaas soo wariyey marka almuhim sheikhu waa tawjiihiyey aahaartii xoogaa ay ku sugnayd tashdiidka waxaanu markaa tilmaamay inaan aahaartan laga qaadanayn tafsiirka asaalatanba inaan waxba laga sheegi karin oo aan tafsiirba la ysku dayi karin lagama qaadanayo haddii salafka qaarkood ay ka tawarruceen ay ka xalaal mirteen bacdii salafka ka mida fasiray oo qur'aanka o dhan markaysaa fasiray qowlka kuwa tashdiidiyey in la qaataana kama awlaysnaa kuwa fasiray qowlkooda in la qaato waa haddii laga soo qaado in hadalkoodu iskhilaafsan yahay haddiiba sidaa la fardiyo o la qadaro waxay noqonaysaa in la yidhaahdo kuwa sidan markaa waxawaan u tashdiidiyey yacni kayrkood oo iyaguna markaa culammadii ah oo culammadii saxaabada iyo culammadii taabiciintaba leh ayaa markaa fasiray qowlka bacdigoodna kuwa kale xujo kuma ah laakiin waxa uu tilmaamayaa hadalkoodu inaan iskhilaafsanayn oo aasaartana lagu xambaarayo aayad marka aynay garanayn in la weydiiyo inay inay ku saabsan ama macnaheedu marka ayna daahir u ahayn waayo takallufka may samayn jirin nuhayna can itakalluf bay ku camalfali jireen saas aawadeed iskumay dhibi jirin shayga haddayna garanayn waa ka gaabsan jiren baabkan tafsiirkoo keliya maaha baabka fataawaha laftooda fataawaha laftiisa waa dhici jirtay bacdu salaf inay fatwada ka gaabsadaan daarimi waxa uu ku soo warinayaa kitaabkiisa taabici odhanaya waxaan soo gaadhay boqol iyo labaatan saxaabi boqol iyo labaatankaas saxaabi marka midkood la weydiiyo su'aal wuxuu dooni jiray khayrkii inay ka kaafiyo marad hebel weydii bu odhan jiray mid waliba wuxuu jeclaa inuu khayrkii ka kaafiyo ayuu jeclaa marka baabu tafsiir keliya ma ahee baabulfataawaha laftiisa saasaa waxaa weeye ay u dhici jirtay inay qaarkood uga gaabsadaan ama saxaaba ha ahaadaan ama taabiciin ha ahaadaan ama qayrkood ha ahaadaan markaa sheekhu calaa kulli xaal wuxuu inoo tilmaamayaa ruuxii markaa wixii xagga luqada iyo xagga sharcigaba uu ku garanaayo inuu tafsiirka ka sheego xaraj kuma sugna ba odhan wax dhibi kuma sugna kuwa markaa aqwaashan laga soo naqliyeyna yaga iyo kayrkoodba waxaa laga soo raray aqwaalay tafsiirka ka odhanayaa marka labadooda hadal marka la isu geeyo waxay noqonaysaa in midba xaal lagu xambaaro marka uu diiday ee yidhi marka waxa weeye tafsiirka waxba kama sheegayaana inay tahay marayna waadix u noqon marka uu wax ka sheeganaya inay tahay markay u caddaatay saas aawoodee laba hadal oo iska hor imanaya saas ayaynay u ahayn waana waajibka ruuxa saaran wuxuu garanayo inuu sheego khaasatan marka la su'aalo waxaanu garanayn inuu ka gaabsadaa waa waajibka saaran oo sidaynay u bannaanayn waxaanu garanay inuu sheegaa sidaynay u bannaanayn ayuu wuxuu garanayee la weydiiyey inuu sheegaana ay waajib ku tahay marka taana sidaas dabeedna wuxuu soo arooriyey adilada qaarkood oo kutusinaysa in cilmiga la caddeeyo aan la qarin waxaana ka mida adilo badan bay leedahay marka bacdi ka mida ku kaaftooda waxaa ka mid a adilada u daliilkaa qowluhu tacaalaa ina aladiina yaktumuuna ma anzalna min albayinaati walhuda min bacdi ma bayannaahu linnaasi fi lkitaabi ulaa'ika yalcanuhum allah yalcanuhum allaacinuun ila aladiina taabuu aslaxuu wabayanuu faulaa'ika atuubu calayhim wa ana atawaabu araxiim waxaa ku sugan waciid weyn baa ku sugan qarinta cilmiga la qariyo gooddi weyn ama waciid weyn baa aayaddaa ku sugan oo ruuxa haddii waxa weeye mas'aladu wakhtiyada qaarkood baa bayaanku ku tacayunayaa ku noqonaya waqtiyada qaarna waa fardu kifaaya waqtiyada fardu caynka ku noqonaya waxaa ka mid a masalan hadduu ruuxii isaga la weydiiyo mas'alada oo cid kale in markaa la su'aalaa aynay mutayasar ahayn ama cid kale aynan la joogin masaladana camalkeedii joogo isaguna uu garanaayo waxay ku noqonaysaa fardu cayn waxaa la mid a masaladii hadday cid kale ka hadasho lagama qaadanayo laakiin dadka qaarkood baa waxaa dhici karta inay shiikh ku kalsooni badan yihiin laakiin shiikhaasi hadduu sheego waxa weeye waa laga tegaya waxa munkarka ah oo uu caddeeyo ama bidacada ah laakiin waxa weeye cid kale hadday ka hadasho waxaa dhici kartaa in waxaweye aan laga qaadan inuu isagu ka hadlaa waxay ku noqonaysaa farducayn waxaa ka mid a naaxiyada ama mantiqadaas haddii markaa cid kaloo garanaysa aynay jirin waxay ku noqonaysaa farducayn waxaa ka mid a munkarkaa haddaanu isaga mooyaane cid kale ka warqabin isagaa og farducayn ku noqday taqyiirkiisa ama ka hadalkiisa marka almuhim sheekhu saas yadaa uu towjiihiyey horena waxaynu soo marray kitaabka awalkiisa xadiisnimo mid loo soo wariyay aynu markaa sheegno sharxa ku sheegnay oo tilmaamaya inaanu nebiguba sala allahu aleyh wasalam aayaday yar mooyaane oo jibriil u fasiray mooyaane inaanu wax kalaba qur-aanka ka fasirin xadiiska caynkaasna waxaynu sheegnay inuu daciif yahay aanu asixin xadiiskana imaamu atabari ayaa ku soo warinaya muqadimada tafsiirkiisa waanu caddaynaya isaga laftiisu inuu daciif yahay oo nin daciifi ku jiro waa caddaynaya waanu radinayaa marka qowlkaas aasaarta marka waxa weeyaan yani saxaabada iyo aasaarta taabiciinta laga soo wariyaan ujeeda iyo saxaabada qaarba ee tafsiirka ay ka gaabsan jireenna iyada lafteedana waa ka jawaabayaan muqadimada tafsiirka ayuu ku sheegayaa masaladaas wa qaala ibnu jariir ibnu jariir atabari waxau idhi raximah ullah xaddasanaa maxamed ibnu bashaar waxaa noo warramay maxamed ibnu bashaar baa noo warramay buu yidhi qaala xaddasanaa mu'ammal qaala xaddasanaa sufyaanu can abi zinaadi qaala qaala ibnu cabbaasin altafsiiru cala arbacati awjuh cabdullahi ibnu cabbaas waxaa laga soo wariyey inuu yidhi altafsiiru tafsiirku calaa arbacati awjuh afar nooc ayuu ku sugan yahay ama afar weji wejhun tacrifuhu alcarabu min kalaamiha afarta weji waxay kale yihiin wejhun tacrifuhu alcarabu weji carabi ay garanayso min kalaamiha afkeeda ay ka garanayso ka ka taqaano oo luqada carbeed ayaa markaa aqoonta ay yaqaaniin daraaddeed bay ku garanayaan oo ku fahmayaan kaasi waa tafsiir wa tafsiirun laa yucdaru axadun bijahaalati iyo tafsiir aan loogu cudurdaarayn axadun cidnaba bijahaalatihi garashawaagiisa aan loogu cudurdaarayn wa tafsiirun yaclamuhu alculamaa iyo tafsiir ay culammadu garanayaan wa tafsiirun laa yaclamuhu ila allahu tacaala dikru iyo tafsiir laa yaclamuhu aanu garanayn ila allaahu allah mooyaane cid kale ayna garan tacaala dikruh waa korreeyaa ilaahay dikruhu xuskiisu waa korreeyaa waa cala sabiili asanaa waalmadx wallahu subxaanahu wa tacaala aclam asarkani waa daciif kama asixin cabdullahi bni cabbaas waayo mu'amal ibnu ismaaciil baa ku jira waana daciif asarkan hadduu asixi lahaa wuxuu sheegayaa tafsiirku in afar nooc loo qaybiyo macna ishkaal kuma jiro oo tafsiir waxaa garanaya ciddii carabiga taqaanaaba waa garanaysa ciddii carabiga taqaanaaba waa garanaysa saas aawoodee cilmi bayaanu baranay ruux hadduu carabiga yaqaano ashyaa tafsiirka ka mid oo uu iska fahmayaa jira markiiba ay luqatulcarab baa lagu yaqaanaa lagu garanaya ashyaada qaarkoodna ruux kastoo muslimi waa garanayaa lagumana cudrayo waaga uu garan waayo waa sida usuusha ictiqaadka waa sida waajibaadka cayniga ah oo aqiimu salaa salaadda iyo sida loo ogaayo waa mid yacni ruux kasta ay waajib ku tahay inay zakadu waajib tahay inay salaaddu waajib tahay in soonka ramadaan waajib yahay muxaramaadka la xaaraantinimeeye khamriga iyo khayrkiiba ku saabsan ashyaada noocaas ah waa ashyaa ruux waliba garanaayo yaanu uba garan in waxa weeye alfaaddan iyo erayadani ku tusinayaan oo macnahoodu caynkaa yahay laakiin ka macno ahaan buu u hayaa sida aqoonta uu ruux u aqoon yeelanayo waxdaaniyada ilaahay ama arkaanul iimaanka wahaakada waa tafsiirun laa yucdaru axadun bijahaalati wa tafsiiru yaclamuhu alculamaa nooca kale waa tafsiir ay culammadu garanayso oo waxay u baahan tahay cilmi ziyaada ah oo waa sida caamka iyo khaaska iyo mutlaqa iyo muqayadka iyo naasikh iyo mansuukha ashyaada noocaasi waa ashyaa culammadu ay aqoonteeda la gaar yihiin tafaasiisha markaa ku saabsan masaa'il badan oo sharciga ah waxaa la gaara aqoonteeda culammadaa la gaara marka waa sheikhu ka cabbiray wa tafsiirun yaclamuhu alculamaa wa tafsiirun laa yaclamuhu ila allahu tacaala dikru tafsiirna waa midaanu marka ilaahay mooyaane cid kale ayna garnay yacnii rabbi oo keliya ayaa garanaya taasna waxaa laga tilmaamayaa ruuxu muxuu yahay ma huwa ruux wayas'aluunaka can iruuxi qul iruuxu min amri rabbii xaqiiqada ruuxu waxay tahay allah baa cilmigeeda la gaara saas aawoodee mashaayikhda qaarkood ama culamada qaarkood markay ka gaabsan waayeen oo ay dooneen ruuxda inay fasiraan waxay ku dhaceen yacnii idiraab badan iyo ikhtilaaf fara badan bacdu ahli ahlicilmi waxay yidhahdeen ruuxdu waxay tahay xaqiiqadeedu waxaa laga yidhi kun qowl bacdi baa kunkaba ka badiyey waxa uu sheegayaa alimaamu shawkaani kitaabkiisa tafsiirka ah markuu aayatul isra fasirayo wuxuu odhanayaa tafsiirkeeda waxaa laysugu khilaafay siddeed iyo toban boqol oo qowl baa la ysugu khilaafay bimacnaa kun iyo siddeed boqol oo qowloo kala duwan ama oo kala duwan baa lagu kala duwan ka waajibku waxay tahay in laga gaabsado xaqiiqada ruuxdana allah uunbaa garanaya waxaa ka mid a daatada ilaahay qaabka ay tahay iyo sifaatka ilaahay kayfka iyo qaabka ay yihiin allah un baa garanaya laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa kunhiga jannadu siday tahay xaqiiqadeedu iyo naarta kunhigeedu siduu yahay allahumba garbay acdadtu licibaadiya alsaalixiina maa laa caynu ra'at walaa udnun samicat walaa khatara cala qalbi bashar waatuu ilaahay uu yidhi sida nebigu sala allahu alay wasalam uu ka soo wariyey marka ashyaada noocaasi waxay noqonayaan waa tafsiirun laa yaclamuhu ila allah waana tuu ilaahay yidhi wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah waalraasikuuna fi lcilmi yaquuluuna aamanna bihi sida mashhuurka marka lagu socdo oo la isku taago lafduljalaalaha waqfi waajiba wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah waxaa laga qaadanayaa nooc ta'wiilka ka mida oo allah cilmigiisa la gaar yahay inuu jiro kaasna culamadu waa isla ogolyihin marka asarku sanad ahaan bayaan u asixin laakiin macno ahaan saxiix buu yahay oo macno ahaan waxauu yahay macno saxan ayuu sheegayaa aan wax dhibi ku sugna marka taana sidaas ah, weeyaan halkaas waxaa inoogu dhammaaday kitaabkii muqadimatun fii usuuli tafsiir caawo ay taarikhdu tahay tobankii bisha jumaad aluulaa kun iyo afar boqol iyo koob iyo soddonkii hijiriyada calaa saaxibiha afdal asalaati watasliim wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk